الحديث الثاني والعشرون حديث كلباتين يلبيا وروى البخاري البخاري وكبر عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيث قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم دعي كتك عمرتك عائشة نبي الله الله مركي نبي حج حبتي حجة الوداع يومنا عمره يحرق waxay rabtay intaan xaj la gaarin inay cumrada qamaydo ee maalinka sideedad ay xaj xirato marka waqtigiiya waxa uga soo aaday caadadii maalintii sideedaad waxaa la gaadhay iyadoo aan daahir ahayn cumradiina waxay u baahan in beydkii la dawaafo oo si kale kuugu dhammaano maxaan sameeya ku tiri waktigiina waa kana welina dhiigiyo socdeen nabig wuxuu ku yidhi daci ka tag cumratakin cumro keligeeda iska daa lama arkeen kuu suurtogeli ma waktiga xajkaa yimi mana guda kartid cumradii waxay rabtaa dawaaf iyo saci wanqudii furfur recsaki madaxaaga tintiisa daban tinta daban iska furfur wantashidii shanlayso wa ahillii xiro bixajin xaj xiro marka cumradii awal waa u xirreed xajaa la dhex gelina marka marka xadiidkan wuxuu faa'iideynaa gabadha markay qubaysaydoo tinta daban inay furfurto axaadiidta gabanna waxay tusayaan inaysan furfurin taas macnaheedu waxay tahay hadday gaarsiin karto tinta salkeeda biyaha iyadoo dabiibka ka furfurin waajib kuma ah laakiin furfuriddu waa sida marka xadiidkan waxa laga faaideyna inay furfurtaa waa fiican tahay lakin waajib maha saasaa laga faaidaysan rawaahu buhaariya wariyey saddex boqol toban iyo toddoba fiihi xadiidka ku sugan istixbaabu naqdi shacr tinta in la furfuro in la suneeyo lilxaaidi gabadha caadada qabtaa loo suneeyo cinda algusul qubays agtiisa wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana alxaaida gabadha xaydka qabtaa taqtasilu waa u qubaysanay lilixraam markay xaj xidhanayda waa u qubaysana cumraduna waa la wain kaanad habad ku sugnaato gabadhu fii asmaai xaydiha xaydkeeda dhexdiisa gabadha iyadoo xayd qabta markay xaj xihanaydo waa qubaysana sida dadka kale daahirkaba u qubaysana ah, ama xaj ha xirato ama cumraha xirato qubayskii waa laga raba qubaysan ku tukanayo laakiin waa qubayskii sunnada ahaa oo xaj waa laga raba wallahu subxana wa tacaala